walba jawaabteedii ay la socoto waxaana ku dhan kitaabkan caqiidadii ahlusunna dhammaan wixii towxiidka alle ku saabsan ama maaragtay rubuubiyadii ha noqdo ama towxiid اlasmaa wasifaat ha noqdo oo lagu magacaabo towxiid اlmacrifati wاlihbaat yani inaad aqoonsato wixii laguu khabray oo lagu sheegay haddana aada sugto labadooda marka waxaa laisku yirahdaa towxiid almacrifati walisbaat baa laisku yirahdaa ama waa la kala qaadaahoo midna waa towxiid rububiya la yihahdaa waa wixii ku saabsan alleh inuuna abuuray oo isaguna maamulo oo isaguna arsuqo oo nicmo dhan uu noo galay midna waa in allah keliya la caabudo oo cibaadada isagu uu naga mudan yahay waxaan ka wadaa towxid cibaada welima aanan gaarin towxiid rububiya waxaan yihi waa wixii khalqi iyo maamul iyo ku saabsan waaye rububiyadaasoo caam iyo maaragtay khaas kale leh iyo asmaa sifaat wax allo wixii alla uu noo sheegay oo tilmaamihiisa iyo magacyadiisa ah inaan u rumayno sidiina loogu sheegay oo daahirkeeda aan ku qaadanno oo aan sugno oo aanan maaragtay bedelin oo aanan taxriif iyo ta'wiil ku samaynin oo aan aqbalno khabarka alle iyo khabarka rasuulka sal ly slm sababtoo ah alle wax naftiisa ka yaqaani ma jiraan kadibna rasuulkii alle sal allah alay slam wax ka yaqaana rabbigiisii ma jiraan sababta isagaa loo waxyoodaa oo waxii kusoo degaa marka waxaa ku waajiba khalqiga tasliim wax la yidhahdo hoggaansan iyo inqiyaad iyo qabuul in laga helo marka iyo towxiidkii cibaadada oo allah inaad keli yeesho oo aada qirto inuu cibaadada keligiis mudan yahay oo wax kaloo cibaada la wadaaga aanay jirin inta aada nooshahayna aada iltizaamto inaad isaga keliya caabudayso oo aadan wax kale caabudaynin oo duulal kale cibaadada aad wax ka siinaynin ilaa isagaa ku abuurtay isagaa kuleh isagaa ku arsuqa nicmo kasta isagaa kuu galay marka cibaada isaga keliya kaa mudan kaasna tawxiid cibaada la yihahda marka waa wixii tawxiid ku saabsan iyo arkaanta iimaanka dhan iman billah wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir wabilqadari khayri wa sharih arkaantii iimaanka ee lixda ahayd kulli sheiku wuu ka wada hadlaya wixii ku saabsan tawxiidka amase maaragtay waxaan la yiraahdo alasmaa axkaam iyadan wuu ka hadla waa maxay asmaadu maxay tahay waa in la yiraahdo muslim mu'min taqi bar faajir asmaadii midna way wanaagsan tahay midna way xun tahay kulli waa laga hadlaa iyo axkaamta asmaadaas adduunya iyo aakhiraba yani marka mumin la yidhaahdo adduunka marka la joogo xukunkiisu muxuu yahay aakhira marka la tago xukunkiisu muxuu yahay munaafiq adduunka marka la joogo xukunkiisu muxuu yahay aakhira marka la tago xukunkiisu muxuu yahay mabaaxistaasna waxaa la yidhaahdaa mabaaxid alasmaa waalaxkaam baa la yidhahdaa waxaa ku luma meeshaas nimanka murjicada la yidhaahdo yaa ku lumay iyo nimanka la yiraahdo khawaarijta mabaxda asmaa way ku lumeen oo dadkii muminiinta ahaa waa kuwaas gaalnimo ku xukmiyey inkastoo khawaarijta iyo muctazilada waxyabaha qaarkood isku khilaafsan yihiin laakiinse yani xaqiiqat alamr dadkii yani kabaairta la yimid waxay leeyihiin naartay ku waaraan yay isku waafaqsan yihiin ee qolan waxay leedahay adduunka gaalo ku magacaabi mayno manzila bayna manzilatayn waay aakhira lakin waxay isku waafaqsan yihiin inay naartii ku waarayaan ahlu sunu laakiin maya waxay leeyihiin qofkii kabiira ku dhaca waa taxta almashiica oo hadduu alla doono wuu u dhaafi karaa haddii alla doonana waa uu cadaabaya laakiin dad la cadaabayaa jira waa la hubaa in dad la cadaabaya ay jira marka waa in la cabsadaa sababto ah kuwii la cadaabayay iyo kuwii loo dhaafayo kuwaad gelayso aduu garan maysid marka waa inaad is ilaaliso marka masaa'ishaas waxa la yihahda iyagana masaa'il alasmaa walaxkaam baa la yihahda saxaabadii rasuulka sal ly sl mowqifka laga istaagayo niman baa saxaabadii badankood gaalnimo ku xukmiyey ama fisqi ku xukmiyey dhowr xabo oo maarata fara ku tirisa intay soo reebeen huluwi ku sameeyey waa nimanka raafidada la yihahdo shiicada raafidada ah nimanka la yihahdo saxaabadii mowqif maaragta xun bay ka istaageen oo badankood way gaalaysiiyeen oo gaalnimay ku xukmiyeen wax yar ay soo reebeenna guluwi bay ku sameeyeen oo aalubeytka ay maaragtay yiraahdeen eh, nimankan maaragtay khawaarijtaahuna iyaguna saxaabada wax badanoo kamida way takfiiriyeen laakiin iyagu nimanka khawaarijta la yidhaahdo abubakar iyo cumar uma dhawaadaan agtooda waa heer saray ka yihiin laakiin nimanka raafidada la yidhaahdo labadiina uu fadliga badnaa ummaddan yay yihaahdeen waa gaalo maca marka saxaabadiina mawaaqif xunay ka istaageen markaas khawaarijta iyo raafidada laakiin ahlu sunnadu way tawaliyaan kulligood waa ay jecel yihiin ma garatay waana ay difaacaan laakiin huluwi kuma sameeyaan huluwi kuma sameeyaan mana caayaan oo carabkooda iyo qalbigooduba saliim buu u yahay saxaabadii rasuulka sal ly slam marka masaaisha ku saabsan sunada iyo bidcada ma garatay maxaa maarata bidca ah maxaa maarata sunno ah yuu ka hadlaa shiikhu wuxuu ka hadlaa wixii iimaanka ka soo horjeeda iyo tawxiidka oo kufri iyo shirki ah maxaa lagu gaaloobaa maxaa diinka looga baxaya maxaa lagu ridoobaa waxaas dhan wuu ka sheekeynaya ma garati marka shirkiga kiisii weynaa iyo kiisii yaraa iyo kulli wuu ka hadlayaa marka tawxiidkiina wuu ka hadlaayaa dadigiisina wuu ka hadlayaa wax ama maaragtay asalkiisiiba baabi'inaya amase kamaalkiisii baabi'inaya tawxiidka kamaalkiisii baabi'inaya kulli oo maalan shirkiga asqarka iyo wax noocaas oo kalea kulli waa uu ka hadlaa sida aan sheegnana arkaanulimaan dhammaanteed waa uu ka wada hadlaaya wuxuuna soo daliilsanaya shiikhu aayaadkii iyo axaadiistii masaashi uu ka hadlayo waxaa ka mid a ah wixii aakhiro ku saabsan inkastoo arkaanimaanka maarata ay soo gelayso oo alyowm alaakhir ay tahay lakin haddana si tafsiila yuu uga hadlaya yani qadarkii si tafsiila yuu uga hadlaya iyo dadkii ku lumay abwaabtaas yuu ka hadlaya kufriga anwaacdiisu dhan wuu ka sheekeynaya wuxuu ka sheekeynayaa kuhaanta maalan loo tegaayo nimanka xidigaha iyo kafaaliya maaratay loo tegaayo ama waxooda la rumaynaayo tufka iyo waxaa ku saabsan sixirka iyo saaxiriinta wuu ka sheekeynayaa marka kabaairta wuu ka hadlayaa toobada iyo waxa noocaas oo kale wuu ka hadlayaa marka waa kitaabka runta waa kitaab aada u qiimo badan oo abwaabtii tawxiidka iyo caqiidada yani si cajiib la uga hadlay oo usluub sahlanna ku qoran oo kitaabkii iyo sunnadii maaragtay eh, ictimaaday oo cuskaday marka yani awliya maxaa la yidhaahdaa wuu ka ee طaa'ifa mansuura maaragtay wuu ka hadlayaa marka waa kitaab aad iyo aad runtii u qiimo badan oo in lagu dadaalo oo la xifdiyo mudan si qofku baabkaas akhbaarta iyo baabka caqaa'ida u uga toosnaado waana uu sahlan yahay oo dadka maarata mubtadi'iinta ah aad buu u anfacaya su-aasha koowaad wuxuu yihi shiikhu maa awalu maa yajibu cala alcibaad waa maxay waxa ugu horeeya ee addoommada ku waajiba jawaabtu marka maxay tahay awalu maa yajibu cala alcibaadi macrifatu اlamri aladi khalaqahum اllahu lahu waxa ugu horeeya ee addoommada ku waajibaya waa inay gartaan amarkii iyaga loo abuuray sababtii loo abuuray ayaga oo wa akhada calayhim lmithaaqa bihi oo uu ka qaaday alleh maaragtay ballankii adkaa uu ka qaaday mithaaqaas waxaa la ishaarayaa waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum wa ashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa shahidna an taqulu yowma alqiyaamati ina kuna can hada haafiliin ayadaas la ishaaraya yani waxaad xustaan waktigii alla uu maaragtay qabtay bani aadamkii uu ka qabtay dhabaradoodii farcoodii uu ka soo bixiyey uuna marag uga yeelay naftooda oo uu ku yidhi miyaanan anugu macbuudkiinii ahayn kii cibaadada inka mudnaa markaasu waxay yidhahdeen haa waa tahay cibaadadadaa naga mudan taas baanan maaragtay ka markhaati kacaynaa maxaa marka dadka miihaaqaas maaragta looga qaaday inaanay dafirin oo aanay marka qiyaamo la gaaro aanay dhihin innaa kunnaa can haada kaafiliin arrinkan annagu khaflaanba kaga sugnayn oo waxba maaragtay lama socon oo waxba maaragtay naloma sheegin inaanay dhihin xadiidkii rasuulkana sala allah alay slam oo bukhaari iyo muslim ay wariyeenna wuxuu ahaa oo anas uu weriyey rasuulka sal uu ka yidhi yaquul allahu tabaaraka watacala liahwani ahli nnaar alle waxa uu maaragtay eh, ku leeyahay waa marka qiyaamo la gaaro ahlu naarka midkooda ugu cadaabka khafiifsan ugu cadaabka fudud waxaa lagu leeyahay low kaanat laka dunya wamaa fiiha akunta muftadiyan bihaa haddii aad haysato oo maanta mulkigaada ay ku jiraan adduunyo iyo wax alla wx ku jiroo dhan ma isku furan lahayd fa wuxuu leeyahy nacam ha isku furan laha inuu badbaadu rabaa naarta ka badbaado mogta fa markaasa alla wuxuu leeyahay qad aradtu minka ahwana min haada wa anta fii sulbi aadam waxaan kaa dalbay wax kan ka fudud adoo dhabarkii aadam ku jira wuu muxuu yahay kaasi wa anlaa tushrika raawigu wuxuu le waxaan u malaynaa inuu yiri walaa udkhilaka naar inaadan shirki la imaanin oo markaa anigu aan kuu ballan qaado inaadan naar maarata gelin fa abayta ila shirka waa diidday inaad shirki ku dhacda ma ogi wax kale waa diidday marka mithaaqaasu ishaaraya wa calayhim almithaaqa bihi oo u maaratay mithaaqii uga qaaday dadkii iyagoo maaragtay dhabarkii aabayaalkood ku jira wa arsala bihi rasulahu ilayhim waana arrinkii alla uu rusushiisa la soo diray rusushi waxaana la soo diray wma arslna min qablikum min rasuuli ilaa nuuxii ilayhi anahu laa ilaha ila ana facbuduun rasuul maana soo dirin adiga hortaaba laleeyahy rasuulka allow ilaa waxaan u waxyoonaynay ku xaq lagu caabudaa ma jiro aniga ma ogiye icaabuda keliga icaabuda cibaada igu keli yeela taas lala soo diri jira rususha wa anzala bihi kutubahu calayhim waana arrinkii alla uu kutubtiisa maaratay la soo dejiyey waliajlihi khuliqat idunya waalaakhira arinkaa dartiis baana adduunya aakhiraba loo abuuray wاljanatu wاnnaar iyo jannadiiyo naartii wa bihi xaqat lxaaqa arinkaas yaana maaragtay midii xaaqada lagu magacaabayey ay ku dhabowday wixii hore loo inkirsanaa yaa dhab noqda oo isa soo bixintii iyo in las doono iyo is abaalmarintii iyo dad badan baa inkirsanaa dhab bay marka maalinkaas noqon doonaan ama arrinkaasay muujinaysaa baqawi wuxuu leey waxaa xaqa loogu magacaabay sababtoo ah liannahaa xaqad mid maaratay sugan bay noqotay falaa kaadibata laha yani wax beenin karaa ma jiraan waxaa kaloo maarata loogu magacaabay buu leeyahay oo qiil kal qiil kalaa jire waxyaabihii maarata dhabta ah iyo xaqaa'iqdii iyo ayada markaa ku guda jira oo waxaa maarata markaa sugnaanaya abaalmarinta laisku abaalmarinayay acmaashi sugnaanaya marka iyo xeqooda maxaa laga wadaa yajibu baa laga wadaa wawaqacat ilwaaqica waaqicdina way dhacday yani tii dhacaysay yaa dhacda waa qiyaamadii marka arrinkaas sababtoo dadkii markay adduunka joogeen waa waa loo sugay waxaa la siiyey khiyaar baa la siiyey qudraa la siiyey ay warat wax ku samayn karaan wax ku kala dooran karaan laakin jazuhu waa goorma wa aakhiro ma garate marka qofkii towxiidka la yimid oo iimaankiisu maarata uu fiicnaa oo acmaashiisa ay hagaagsaneed de wanaag baa lagu abaalmaryaa qofkii kale oo cagsigiisa ahaana maaragtay wuxuu mudan yahay ciqaab iyo cadaab daran buu mudan yahay wa fii shanihi arrinkiisa yaana maaragtay tunsabu lmawaasiin miisaanadii acmaashii tii wanaagsaneyd iyo tii xumayd lagu kala miisaamay lemiisaan baa alla dejin doonaa maalinka qiyaamo oo lagu kala miisaamaya acmaashii dadka teedii wanaagsaneyd tii xumayd midii badata yaa la fiirinaya isaga shanigiisa towxiidkaas yaa tatataayaru suxufu yani eh, waraaqihii iyo kitaabadii dadka ay lahaayeen waa wix la qori jira mogta markaasa qofna hade muugta wuxuu noqonaya qof liibaanay oo imtixaankii ku baasay qofna wuxuu noqonaya qof dhacay qof baa marka kitaabkii wuxuu ku qabsanaya midigtiisa qofna wuxuu ku qabsanaya bidixdiisa wafiihi takuunu shanigiisaas yaa maarata ay ahaataa ashaqaawatu wasacaada dhowrdarsigii iyo maaragtay liibaanti wa calaa xasabihi maaragtay eh, isaga ku jaan go-an ya yaa tuqsam anwaaru yani hadba sida maaratay uu iimaankaas u ahaa iyo maarata cibaadadu ay ahayd yaa loogu qaybiyaa dadka nuurka ay helayaan aakhiro ila nuur baa loo baahan yahay lagu maro jidka waman lam yajcal illahu lahu nuura qofkii aan alla nuur u yeelin oo ah kitaabkii alle iyo sunadii rasulka sal sl l slam u ah uu ku hanuuno famaa lahu min nuur nuur ma leh hanuun ma haysto wabilahi towfiiq